إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد waxaynu ka bilaabaynaa aayadda sagaal iyo labaatana ka mida bilowga suuratu aali cimraan qaala allahu tacaala qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow in tukfuu haddaad qarisaan dadka ku dheh maa fii suduurikum laabihiinna waxa ku jira ku qarsoon aw tubduuhu ama muujisaan yaclamhu llah ilaahay wuu ogaanayaa uun isku si uunbuu ogyahay wayaclamu wuxuu ogaanayaa oon ka qarsoomayn maa fi samaawaati wamaa fi lard waxaa samooyinkiiyo dhulka ku sugan oo waxaa laabtiina ku jira kaba sii weyn wallaahu calaa kulli shayin qadiir ilaahay baa wax walba kara oo waxba ku adkaanaynin yowma maalin xus nebi maxamedow tajidu ay heli doonto kullu nafsin naf waliba maa camilat wixii ay shaqaysay bay heli doontaa oo min khayrin wanaaga muxdaraa iyadoo lasoo tubay iyadoo lasoo dhammaystiray oo xaadir u yahay wamaa camilat wixii ay shaqaysayna naf weliba way heli oo min suu'in xumaana isaguna muxdaran dee iyada oo la soo ururiyey tawadu waxay jeclaanaysaa naftaa halkaa timid qofkaa bani aadamkii wuxuu jeclaanayaa ee xumaanta loo soo ururiyey low anna baynaha iyada iyo wa baynahu suu'an xumaantan iyada iyo xumaanta ay samaysay inuu u dhaxayn lahaa amadan baciidan masaafad fog eriya iyo dhul aad u fogi inuu u dhaxayn lahaa oo ilaahay ka fogayn lahaabay jeclaan lahay wa yuxadirukum allahu nafsah ilaahay naftiisuu idinka digaya dadow ilaahay ha ka hor imanina wallaahu ilaahay ra'uufun bilcibaad addoommaha aad iyo aad buu ugu naxariisanaya naxariistu addoommaha u naxariisanayaa way badan tahay in badan baa se naxariistaba baal maraysa aayaddu dee si caama bay u hadlaysa laakiin de haddana waxay xidhiidh la leedahay shayga ugu dhowa aayadaha hore ay ka soo hadlayeen waxa ilaahay uu soo deedifeeyuu soo diiday muwaalaatulkufaar dadka gaalada ah iyo gacaltooyadooda in gacal lala noqdo walaal lala noqdo wixii qofka muslimka ah uu xaq kugu lahaa iyaga la siiyo taa alla wuu soo diiday waxa uu soo fasaxay tuqya oo haa xaalad qofka ku adkaatayoo si uunu uga siiban karay waxa haddaba rabbi uu ka warramay dadku dee waxa ay qalbigooda ku qarsanayaan ka ay dhab ka tahay iyo ka isyeelyeelaya inuu intaba kala ogsoon yahay markaasaa ilaahay waxa uhi in tubduu maa fii anfusikum aw in tukhfuu maa fii anfusikum aw tubduuhu yaclamhu allah waxa laabtiina ku helaan dabadba debadba u soo bixin iyo waxa debadda soo dhigteen labadaba isku sii ogsoon yahay marka kay daacad ka tahay tuqyadaas iyo ka iyadoona waxba ku kalifin samaynaya iyo ka qarsanaya muwaalaadka gaalka intoo dhan ba ilaahay uu kala ogsoon yahay macnaheedu markaa waxa weeyaan kufriga iyo gaalnimada iyo nifaaq iyo yaqiin xumada qofka qalbigiisa ku jirta waa loo qabanayaa waa loo qabanayaa oo ilaahay wuxuu ka xisaabin doona weeye <clears throat> waaya marka macnaheedu waxa weeye intaad iska eegi lahayd cid kale ilaahay iska eeg intaad iska dhisi lahayd cid kale ilaahay iska dhis leannahu malag iyo jin iyo insi wax qalbigaaga eegayaa ma jiro ila allah subxaanah ilaahay un mooyaane hadduu mid fooxlaahi ku idhaahdo qalbigaagaanu aabba daalacanaynaa waarxba ma daalacanay sida bal gidaarkan ka sheeye noo sheegnay gidaarka xaggiisha shiishe maxaa taagandhe qalbigaagaanu halkaa ka daalacanaynaa uurkaaga waxaasaa ku jira soomaalidu horey uga mahmaana waxay idhahdeen isha dabana ilaa uunka arkaya uurka dabana ilaahay hadduu qofku uurka dabayo ilaahay unbaa arka cid kale ma aragta bay ka isha dabaya ayuunbaynu arkaynaa markaa dee mahmaadaasaabu ka horyi miskiinkaas waaya marka sidaasaa rabbi uu tilmaamo waxa weeyaan waa nafs almuraaqaba muraaqabadii wey muraaqaba sifaadka qofka muminkaa looga baahan yahay waxaa ka mid ah inuu muraaqabo wax la yimaado falyaclam ana calayhi riqaabatan min allah inuu raadaarkii ilaahay hayo ma maqashay gaaribaa wado maraya ama waxbaa la ilaalinayaaoo waxa loo sameeyaa bahal la yidhaahdo muraaqib oo raadaar ah marka raadaarkii ilaahay baa ku haysta qalbigaagu hayaa daahirkaagu hayaa siijeedkaaga soo jeedkaaga islaale marka qofka muminka ahi markuu halkaa gaadho ayuu xaqiijiyey welinimadii hadduu xaaraan ku dhaqaaqayo wuxuu leeyahy so ilaahay kuma arkayo haddii uu waajib ka tegayo wuxuu leeyahy so ilaahay kuma arkayo an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak arkaan liimaan markuu nebigu sheego arkaan islaam sheegay arkaan alixsaan samafalka ayaa ku lifaaqan oo ah muraaqabada laftigeeda qofku markuu heerkaa gaadho ayuu iimaankiisu noqonayaa mid xiirayo afleh haddii kale rawis buu noqda iimaankiisu oo waxba goyn maayo tuusiyey qofka siduu ku xusuusan karaa haddaba muraaqabadan qofku eegitaankan goor walba ilaahay uu hortaagan yahay indhihiisu ilaahay ahayaan ee uu ka xishoonayo goormuu heerkaa gaadhi karaa xusuusta ilaahay waxa ku xusuusiye xusuusta aakhiro sidaasuu qur-aanku isugu lifaaqaya laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana nebi maxamed ku dayasho wanaagsan baa idinku sugay yaa ku dayanay nebi maxamed liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir qofka ilaahay iyo aakhiro rajaynaya eeg labadibaa la isku lifaaqay qofka ilaahay iyo aakhiro macnaha ilaahay buu ayuu rajaynaya inuu aakhiro ishortaago aakhiradiibaa ilaahay haddaba u xusuusiyo goortaad ilaahay xusuusanaysa markaad aakhiro xusuusan haddaad bilaa aakhira toonaad aakhiraba rumaysnayn ilaahayna ma xusuusanaysa yowma tajidu kullu nafsin maa camilat muxdaran wamaa camilat maa camilat min khayrin muxdaran wamaa camilat min suu ay muxdaran waa maalinka naf waliba heli doonto wixii ay shaqaysay khayr ahaayoo lasoo joojiyey muxdaran waa lasoo fayliyey soomaada rag adigoo lagu xisaabinayo lagu wixii waxalla wixii aad qabtay oo dhan si wanaagsan kombyuutar kugu soo daabacay wakhtigii iyo meeshaad la hadashay iyo kaad ka hadashay iyo daqiiqadii iyo intay ahayd iyo waa nooc yaroo sawirka xisaabta wax kaa siin karaa saasunbaa laguu soo hordhigaya muxdaran iqra kitaabak iqra' kitaabak kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba ilahay wuxuu leeya balkan ahri isagaaba kugu filanba isagunbaad eegi karaysaao cid kaleba raajici maysa wuu eegayaa dabeetana markuu arka meel laga maraa inaanay jirin ayaa wuxuu leeyahy ma lihada alkitaabi laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axshaaha wawajaduu maa camiluu xaadira walaa yadlimu rabuka axada saas weeye marka wamaa camilat min suu'in qur'aanku waa baliiq wixii la iska fahmaya wuu gooyaa marka waxa weeye xudifa athani lidilaalati alawal ka dambe waxaa looga jaray muxdaranka horaa ku tusinaya marka macnaheedu waxa weeye khayrkii mar hadduu yahay muxdaran mid lasoo fayliyo o lasoo liisteeyey sharkii iyo xumaantuu qofku sameeyeyna waa liistaysan yahay ha dheerleelin dhaqankaagu yuu leexleexan ha u arkin inuu yahay waxa aad samaynaysaa waxaan la qorayn markaas labadiiba saasay isu barbar yaalaan qofkii haddaba khayrka sameeyey ilaahay buu ku mahadnaqaya alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wama kuna linahtadiya lowla an hadaana allah allah ilaahay baa mahadle ilaah kana waafajiyo waxaanoo dhanba waafajin ilaahay mooyaane awood umaanaayay alla dheh intanoo khayra inaannu akoonka ku buuxsanno aanu adigana bari ku geeya xumaantana galbeed geeya ilahu yaa idinkala durkiya buu leeyahay oo yuxadirukum nafsa ilahay wuu ku celiyey wallahu ra'uufun bilcibaad ilahay addoommaha ma dulmiyayo awooduu leeyahay kuma tijaabinayo laakiin aad wuxuu u jecel yahay inay hanuunaan maa yafcalu allahu bicadaabikum ilahay haddaa ku mahadnaqdaa waxba kuma falaya cadaabkiina subxaana allah ilaahay saas ugu waaniya addoomaha qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow in kuntum haddaad tihiin ku dheh kuwa ahlukitaabkaa tuxibuuna allaha ilaahay kuwa jecel fattabicuunii aniga uni soo raaca ku dhan nebi maxamedow yuxbibkum allah ilaahay baa idin jeclaan doona wayakfir lakum dunuubakum dembiyaashiinana uu idinka tirtiri idinka salabayn wallaahu gafuurun raxiim ilaahay baa dembiga dhaafa oo naxariista qul waxaad tidhaahdaa atiicu allah ilaahay ka tala qaata oo aqbala wاrasuul rasuulkana ka tala qaata sala allahu calayhi wasalam fain tawallow haddii ay sii jeedsadaan faina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla alkaafiriin kuwa gaalada ahe ilaahay ku gacan saydha ma jecla isaguna muxuu ku jeclaa aayaddu waxay ku soo degtay niman ahlulkitaab ahaayoo yidhi ilaahayna wuu jecel annaguna jecelyahay annaguna isagaanu jecelnahay mar haddaanu ilaahay haysana maxaa laga galay rasuul kale iyo cid kaloo bani aadama cid kale isku hawli mayno maxabadii ilaahay baanu haysanah saasay idhahdeen waa nimankii yahuudda ahaa naxnu abnaau llahi wa axibbaauh inabadii ilaahay iyo kuwu jeclaa nahay dee hadduu heerka na gaadsiiye inaan inuuna jeclaadoba dee war kale ma jira ba cid kale ku baydhbaydi mayno xidhiidhka iyagu waa toos ilaahay dhaabadana u dhigay iyaga iyo cid wal oo ifkan soo maraysaba oo ilaahay raali noqosho iyo inuu ilaahay jeclaado ka doonaysa shardigan unbaa ku xidhan shardigan ayaa ku xidhan oo ah haddaad doonaysaan dad yahow inuu idin jeclaado dembiga ilaahay idinka dhaafo nebi maxamed uun soo raaca sidee loo raaci karaa nebi maxamed jeclaada wey nebi maxamed ninka nebi maxamed nacay ilaahay ma jecla ninka nebi maxamed haba sheegtay inuu jecel yahay ka baydhay nebi maxamed ma jecla marka halkaasi waa shardi tamxiisiya oo kala saaraya mid kasta oo wax iska sheegan lahaa oo qowlkiisa iyo ficilkiisu iskhilaafsan yahay qaala alxasanu albasr zacama qowmu anahum yuxibuuna allaha fabtalaahum fabtalaahum allahu bihadihi alaaya qolaa waxay sheegteen in ilaahay uu jecel yaho markaasaa ilaahay aayaddan uu ku shaandheeyey macnaha aayaddan uu shaandho uga dhigay taasaa laydinku miisaamaya hal iddiinu ila alxubu fi llaahi waalbugdu fi llaah diintuna waaba rabbi dartii wax loo jeclaado iyo ilaahay dartii wax loo naco marka haddaba aad jeclaato ilaahay eed jeclaato rasuulka waxaa ka dhalanaya inaad raacdo marka aad raacdana rabbi iyo rasuul baa ku jeclaanaya fa ina allaha laa yuxibu lkaafiriin ilaahay gaalada ma jecla yuu jecel yahay dee mu'miniintuu jecel yahay marka jacaylkaagu wuxuu ku gaadhsiinayaa inuu ilaahay ku jeclaado raalli noqoshahaad ilaahay iyo rasuulka iyo diinta ka raalli noqoteed ku raalli noqotay waxay ku gaadhsiinaysaa inuu ilaahay kaa raalli noqdo wa ridwaanun min allaahi akbar raalli noqoshuu ilaahay kaa raalli noqday baa weyn culamaa suluuk waxay yidhaahdaan iyagoo masaladan ka hadlaya laysa sha'nu an tuxib inama sha'nu an tuxab ujeedadaad xaqiijinaysa markaad ilaahay rasuulka jeclaanayso waxa wey in lagu jeclaado kol haddaad jacaylka ilaahay haysa heshana waxa weeye darajadiibaad gaadhay baad gaadhay waaya marka halkaa waxaa ay u tarjami jireen asxaabta ridwaanullaahi calayhim cidda sifadan qaadanaysa ee ilaahay uu jeclaanayo iyo camalka lagu helayaabay u tartami jireen maalintuu khaybar nebigu dagaalkaa ku jiray yuhuudda kula jiray markii la mari waayay qalcaddii adkayda yuhuuddu samaysatay ee dhowr jeer la soo celiyay ciidankii difaacii gaaladu adkaysteen baa nebiga waxii loogu sheegay calayhi salaatu wasalaam cidda ilaahay u fududaynayo gacantiisana lagu furayo kolkaasaa wuxuu ihi la laucطiyanna araayata gadan rajula yuxibuhu allahu warasuuluh wa yuxibu allaha warasuulah aroorta calanka waxaan u dhiibaya nin ilaahay rasuulkuba ay jecel yihiin isaguna ilaahay rasuulkaba jecel goobtanna ilaahay gacmihiisa inoogu furi doono bal ka war darajadaa ah. darajo la gaadho waata u qaalisan o asxaabtiibaa nin kasta oo darajadan ku hamiyayayba uu hanqaltaag bilaabay ilaa cumar binu khaaab uu tilmaamay markaa isagoon mansab jeclaan jirin maalintaa inuu mansabka jeclaaday alla ayaa kuu dhiiba booska ah. markii la wada yimi salaadii dabeedna qof waliba saa uu isu soo taagay ashrafa binafsi hanqalkuu soo taagay markaa wuxuu nabigu yihi calimieh cali bna abi aalib xaguu joogaa waay indhahaa buka baa indhahaa buka raggii booska yar banaysanayay waxay idhahdeen indhahaa bukoo bakoora haysa maca bakooradiisa u yeedha buu waa ku shubay markaa indhuhuu candhuftii ugu tufay inaanay waxbaba gaadhin baa la moodaayo indhihiibaa u safaysmay dhaqaaq buu waa isaguna farxeel ahaa miyaan la dagaalama xataa yakuunu milana ilaa inagoo kale noqonaya miyaan ku wadaa uun de wuxuu arkay waxa isku hagaageen maya waxa weeyaan buuhi ka socoo lan yahdiy allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam hanuun baynu doonaynaa dadka inaynu layno xarbigeennu maaha xarbulintiqaam iyo xarbulibaada iyo xarbulifsaad sida gaalada laakiin waxa weeyaan xarbu taxriir dadka shaydaankaaynu ka xoraynayna marka haddii dacwaddaaba ay noogu xoroobaan dagaal waxba ku fali mayno waa wasiila lagu gaarhaya diinta ilaahay iyo xaqiijinteeda marka inuu ilaahay eh, waad garan karaysaa qalcad adagoo la mari waayo adugu haddii taliyaha aad diraysa maxaad odhan lahay ku hurguf ilaa ay dhanka kale isu rogayso meesha ayaad odhan lahayd nimankaa laakiin nebigu wuxuu leeyahy caliya u kaadi saa maaha arrintu dadka in layna hadafkeennu maaha inaynu ka argoosanne inaynu xoolahooda qaadanne waxa weeye hanuun hanuunka haddii dacwad lagu helayo haddii xujo lagu helayo haddii dagaal lagu helayo hanuun baynu raadinaynaa marka iyadoo wasaa'il kale la marayo daruuri maaha in la laayo marka geela cascas waxa kaaga fiican nin quri ka hanuuno halkaasuu ka waday almuhim waxay asxaabtu u wada hanqaltaageenay jeclaanayeen nin ilaahay rasuulku uu jecel yahay qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii isoo raacuun marka isqaban maayaan qofku inuu sheegto inuu nebi maxamed jecel yahay calayhi salaatu wasalaam isla markaana aanu raacaynin oonu dariiqiisa haynin waaba sida nimanka suufiyada la ydhaahdo ku badan iyadoo ay maraqaansan yihiinoo rag iyo naaga la isdhexwushiiriyayaan oo durbaana la garaacayo oo la isla rabaasayo ayaa waxaa leeya waa madxi rasuul ah, jacaylkii nebiga dadka madax maray ayaa la leeyahay <laughs> jacaylkii nebiga waana isla faytayoo markaasaan soon iyo salaad iyo akhlaaq wanaagsan midna ma yaalo qofkaasi xubbi baa haya xubbi diinina agtiisa ma taalo waa been weeye shaydaan baa markaas waa wanjaaf wey wanjaaf waaya shaydaan baa wanjaaf marka halkaa waxaa ka muuqanaya maxabadu qofka bani aadamkaa ka soo fulaysa siday daa culimmada u qaybiyaan ibnu qayim baa masalada uga warramo kutubna ka qoraya ilaa saddex qaybood bay u qaybsamaysaa maxaba shafqiya maxaba shawqiya maxaba alitibaaciya aw alikhtiyaariya maxaba shafqiya waa ta isu dabiiciga ah ee waalidka iyo waladka ama dadka qaraabada ah iyo dadka isdhalay tan dhex taalla waa maxaba iska qasab oo qofku dee iskaga qasban yahay maxaba shawqiya maxabada cishqiga la xidhiidho nin iyo gabarh guur isu jeclaaday ama wax adduun iyo maal iyo guri iyo wax aad jeclaanayso waa mid mar ku dhalanaysa qofku hawada maraysa ah labadaaba sharcigu qiimayn maayo ta la qiimaynaya waxa weye tan masterka aad kala soo baxaysa fattabicuunii waa maxaba alitibaaciya maxabada ku salaysan weyahay raacitaanka ee qofkii la yidhi imaa wa imaa wahadaynaahu najdayn ma waddadaasaa dooranaysaa mise waddada ah waddadii sharkuna wataa tii khayrkuna wata taa shaydaankaa lagu jeclaanaya iyo wixii xun taana ilaahay rasuul diidanayo maxabadaa itibaacigaa kol haduu la yimaado taasaa qiimaynta leh maxaba ikhtiyaarinana waa laydhaa maxaba diiniyana waa laydhaa maxabadaasaa qofka loo tixgelinaya iyadoo wax badani ku xeeraya markuu qasab naftiisa kaga dhigo inuu ilaahay iyo rasuulka iyo diinta raaco isagoon sabab raadinayn laakiin facala araasi walcayn kol hadduu shaygaa daliil ku soo aroray kol hadduu nebi maxamed sameeyey kol hadduu ilaahay afaray raacay maxabadaasaa qofka lagu qiimaynaya saas marka qofka kalgacalka nebiga sheeganaya waa wanaagsan yahay waa soo dhowaynaynaa laakiin wuxuuna la leeyahy shardigan fuli hal itabacta rasuula sala allahu calayhi wasalam nebiga ma raacday sunnihiisii ma haysaa siduu cibaadaysan jiray siduu ilaahay ula xidhiidhi jiray ma haysaa haa wuu hayaa waa weli awliyada ilaahay ka ah astaamahoodii iyo tilmaamahoodiina waa kan tusaale ilaahay ku bixinaya awliyadiisa waa laga waayay waxyi laguma soo dejinina waa iblis walalacdiisii markaa hilaac iblis baa horharay iyo ku jirino dhan uga bay waaya yuxbibkum اllahu wayaqfir lakum dunuubakum wallahu gafuur raxiim mar kale ilahay uu kusii celiyo qul aiicu llaha wrasuul aiicu llaha wاrasuul ilaahay rasuulka adeeca adeecadaas waxa weeye waa raacidii unbaa la sii akido si kale loo dhigay haddaa sii jeesataanna ilaahay gaal ma jecla wuxuu jecel yihun muminka haddaba dadkii khalqigii ilaahay raacay ee raacitaankoodaasina dhab uu ahaa tusaalayaalbaa ilaahay ku bixinaya hadday ambiyadii ilaahay yihiin iyo hadday awliyadii ilaahay yihiin kuwuu ilaahay jeclaaday ee uu ku jeclaaday kifaaxii nololeed iyo nafta sidaa ay u qasbeen ay ugu qasbeen wixii khayrka ahaa ay diidanayn tusaalayaal baa ilahay dhowrkan qisaba qisada maryam hooyadeed iyo maryam iyo zakariya iyo nabi ciise qisaskan istabahayoo dhammi waa tusaalihii qaacidada ah qaaciidada ah maxaba litidaaciya cidda xaqiijisay tusaalayaasheedii waa dadkan weeye marka sababta qisada loo sheega waa sababta labaadee loo sheegay waxa weeye dhowr iyo siddeetanka aayadood ee suuraddan u horeeya waynu soo aragnay inay ku soo degeen wafdi kiristan ahaa oo nebiga kala doodayay calayhi salaatu wasalaam ciisa ilaahay iyo meewayna ilaahay iyo meela ilaahnimadu qayb leeyihin kuwaasibaa kale ayaa nebiga soo maro taana waynu soo aragnay marka arrintaa ay madmadowga geliyeen sida u quruxda badan ee u fiican ee waajibka ah ee laga aaminayo ayaa halkan ilaahay uu ku sheegayaa waxaa kaloo qisaskan loo sheegayaa Eh. ciisaha iyagu ay ku sheegeen inuu ilaahay yahay bal hadda isaga daayo hooyadii dhalashadeeda hooyadii dhalashadeedii iyo eh, maryam iyo isaga dhalashadiisii bilowgii abtirsiimada intuu isagu ilaah noqdo iska dah intay hooyadii ilaah noqoto iska dah baa ilaahay uu bilaabay iyo dhalashadoodii iyo rabbibarigay ku yimaadeen iyo duca alla aqbala inay ahaayeenba oo khalqi ilaahay oo ilaahay abuura ay yihiin laakiin aanay ahayn kuwa khaaliqiin oo wax abuurayaala marka qisadu sababaha halkan loogu sheegay waxa weeye shukuugtaasoo ay saarayso caqiidadii saxda oo ay soo bandhigayso xaqiiqada arrinta ay ka been sheegeen xaqiiqadeedaoo ilaahay ummadda uu sheegayo ina allaha ilaahay istafaa wuxuu doortay aadama wa nuuxan wa aala ibraahiim wa aala cimraana nebi aadan buu doortay nebi nuux buu doortay nabi ibraahim aalkiisii buu doortay cimraan aalkiisiina wuu doortay ciddii ka faracnay iyo isagaba calalcaalamiin caalamiintii wakhtigaasuu ka doortay duriyatan buu doortay ilaahay dad isdhalay bacduhaa min bacd barkeedba barka kale uu ka ahaaday waa dad kala farcan wallaahu samiicun caliim ilaahay baa wax walba maqla wax walbana ogsoon cilmiga ka dhagaysta id wakhti xus nebi maxamedow qaalat ay tidhi imra'atu cimraan ninka cimraan la odhan jiray xaas oo reer banu israa'iilha xaaskiisibaa waxay tidhi rabbi ilaahaygiyow innii nadartu laka waxaa nadar adiga kuugu galay ma fii batnii ilmaha calooshayda ku jira muxararan mid laguu xoreeyo inuu noqdo oo baydkaagaa baytulmuqadas la ydhaahdo mid xoro ah oo ka shaqeeya inuu noqdo fataqabal minii ilaahayow iga aqbal ilmaha waan kuu quudhay waanaan kuu hadiyeeyey iga aqbal inaka anta samiic alcaliim adigaa wax walba maqlo wax walba ogsoon falamaa wadacathaa markii ay inantii dhashay qaalat waxay tidhi rabbi ilaahaygiyow innii wadactuhaa waan umulay unhaa iyadoo dhadig qofkan aan umulay waa qof dhadiga sidaan filaya qof lab ma aha wallaahu aclamu ilaahayna wuu ogi badan yahay bimaa wadacat waxa ay dejisay ilmaha ay dhashay hadda isagaaba og iyadoo haba warbixisee yadiiba hadalkii wadato waxay tidhi walaysa adakaru kalunhaa ka labina la mid ma aha ka dhadig ee halkan dee ku lab baan u doonayay dhadig baase igu soo baxay wa innii sammaytuhaa waxaan ku magacaabay inantaan dhalay maryama ayaan ku magacaabay wa innii anigu uciiduhaa bika waxaan adiga kaa magangelinayaa wa iyo ubadkeeda dayru waxaan kaaga dhigayaa magantaada ka dhigaya min ashaydaani alrajiim shaydaanka malcuunka ah ee la fogeeyey inuu waxyeelo ilaahayoo magantaada yihiinoo magantaada inay noqdaan ood ka difaacda kaa ayaan kuu baryaya ducadaana way raacaysa marka sidaasaa ilaahay uu tilmaamay dadkani dad makhluuqa bay ahaayeen dad isdhalay bay ahaayeen dad la dhalay bay ahaayeenoo calool soo maray dad ilaahay uu doortay bay ahaayeen miduu ciid ka abuuriyo miduu qof kale ka abuurayba siyaabaha ilaahay u doortabay ahayd qaarkood inuu aabba iyo hooye la-aanba abuuray sida aadam oo kale qaarkoodna wuxuu abuuray isaga oo aabba iyo hooye labadaba ka yimi sida nuuxiyo ibraahim iyo intaa kale qaarkoodna wuxuu abuuray iyagoo dhadiguun ka yimi dhadig keliya sida ciise bnu maryam qaarkoodna waxau abuuray iyaga oo ka yimi dee lab keliya sida xawo oo kale intan oo dhammiba waa khalqi ilaahay uu doorto awooddiisa uu ku xaqiijiyey waaya marka nebi aadam dee wuxuu doortay inuu ambiyada ilaahay ka mid ahaa oo maaragtay isaga ayaa dee heerka uu gaadhsiiyey khalqiga kuwii u fadli badnaay oo malaa'igta ah ayuu ilahay amar ku siiyey badda inay u sujuudaan u sujuuda buu sujuuddaasoo ah sujuudu takriim watashriif ilahay uu ku maamuusayey sujuuddii uu xaqa u lahaa buu u sujuuda mucallim u noqo iyaguna arday ha noqdeen nebi nuuxna dee wuu doortay wuxuu ka dhigay awalu rusul rususha oo dhan kii aftaxay buu ahaa inta ka horraysa ambiyaah sida xadiidka saxiixa ku sugan ee qiyaamaha iyo xaaladiisa ka warramaya aala ibraahim ayuu ilaahay doortay markuu ambiye miidhan ka dhigay ambiyada wadda in yar mooyaane intooda kale oo dhammiba waa aalu ibraahim ilaa nebiyulahi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga soo gaadho aala cimraan buu doortay oo ciise bnu maryam iyo maryam lafteeda ka farcan cala alcaalamiin duriyatan bacduhaa min bacd maxay ilaahayaal noqdaan waaba caruur iyo dad isdhalay oo waalid isu ah bacduhaa min bacd waa khalqi isdhalay oo intay dee khaaliq noqdaan iska daa waa makhluuq waa kii nebi maxamed kula doodayee lahaa war miyaanu ciise ahayn qof la dhalay oo calool galay mae wuu yahay haddaa sidee buu ilaahay u shabihi karaya ila ilaahay lamana dhalin waxna muu dhalini fa buhita aladii kafar laakiin ma joogsanayo markaa taariikhdii baa ilaaha u xusay maryam iyo sidii dhalashadeedu ay ahayd ciisena waa lasoo gaari doonaa markaa maryam <clears throat> hooyadeed oo culimmadu ay ku tilmaamaan tafaasiirta magaceeda in la odhan jiray xana bintu faaquud baa waxa ay jeclaysatay ama ay aragtayba iyadoo dadka qaarkood caruurtooda ay geynayaan bayt oo in badan xarun u ahaa ambiyada iyo rususha iyadoo dadkaasi shaqaale iyo adeegayaal ay ka yihiin goobta iyadaa taasoo wakhtigaa loo arkayay fadli weyn inay ahayd ama diin ahaanna fiicnaydba waxay jeclaysatay iyaduna inay ilmo dhasho wanaagsan oo kaalin buuxisa oo kaalintaa wanaagsan ee ay xiisaynayso u gala diin ahaanna ilaahay ay ugu dhowaato ilaahay baa wax ka wada goobta iyadu inan bay doonaysa inaan halkaa ka shaqeeyo adeego noqdo oo diinta iyo dadka fiican iyo baytullaahi eh, almuqadas ka shaqeeya ayay doonaysa waa taa markaa tidhi rabbi inii nadartu laka maa fii baطnii muxararan fataqabal minii ilaahay waxaa calooshayda ku jira ilmaha waxaan doonayaa nadar ku galay inaan kuu xoreeyo ilaahw iga aqbal saasay tihi ilmahaasi adaan kuu daynaya waxba u diran maayo anfac adduunyo ka sugi maayo adeega ka dhigan maayo aqalkayga joogi maayo adiguu xor kuu noqonaya waxaad halkaa ka arkaysaa awliyada ilaahay ubadkooda iyo adduunkooda mid walba waxay u ogsoon yihiin inuu ilaahay bixiyo kamana hakranayaan tan iyada arrinkeedu waaba sahlan yahay isagoo u nool ayuunbay leedahay halkaaba ha iska joogee dee nebiyullaahi ibraahiim khaliil illaah calayhi salaam isaga waxaa la soo qaba inanka odhegta dhiigga u dar iyadoo lagu imtixaanaya soo qaba inankan eh, mudakaray ee ordaya oo gowrac amar baa lagu siiyey te ilaahay lahaa kol hadduu amray dee xaggaan u baydhbaydhi buui aabba dee aan ka wada tashana arrinta dee aabba i gowrac buu isna yidhi markiiu dee jiifiye baa ilaahay wafadaynaahu bidibxin cadiim uu furtay ilaahay baa furtay waaya marka eh, muxarara mid la xoreeyay ilaah iga aqbal aniga arrinkayga waa caynka sidaasay markaa islaantaasi tidhi eh, maryam hooyadeed iyada oo doonaysa inay ilaahay ugu dhowaato dad iyo dunyada dee ilaahay waa loogu dhowaan karaa qofku dariiqo fiican oo sharci ah, kolka uu shaygan u soo maro innaka anta samiicu alcaliim markhaatiba ilaahay gashanaysaayoo dee waxaan u jeedo iyo waxaan odhanayo iyo waxaan ku fikiraya waad igu ogsoontay ilaahay baa sidii ka aqbalay iyadu ducadeedii qadinta ilaahayna aqbalkay ka sugaysaa uurkeeda sidkii baa go-ay wakhtigaa umuri lahayd bay gaadhay way umushay falamaa wadacata markay dejisay warkay umushay ayaa aragtay inay inan tahay inay inan tahay ayaa aragtay ilaahayna way is ballan bay qaaday hadal kaley soo celiso waxay tilmaamaysaa inaanay waxba hakran iyadu inaanay waxba ile arrinkani ikhtiyaari maahae kala xulasha ma jirto kala xulasho uu qofku kala xulanayo waa aan la faragelin karin ilmuhu marka uu caloosha ku jiro arrinkiisa in la farageliye maaha jinaad iminka maqlaysa way naaga waayeen bay xalay sheegaysa idaacaddu waxay u naaga waayeen marka ilmuhu caloosha ku jiro ayay eegayaan lab iyo dhadika uu yahay hadduu dhadigii abooshabaabay ku samaynayaan qaar in badanoo ka midi waa ka ridayaanba maxaanu ku falaynaaba inan baanu doonaynay markaasay dabeedna dumar waayeen xikmaddii ilaahay bay barbar mareen ilaa oo waalatae xikmaddii ilaahay bay barbar mareen dabeedna waxay leeyihin war meelaha ah bal aan ka raadsanno raggiiba hayrin tegaya <clears throat> waaya markaa ma faragelin karaysa iyada wuxuuna way cabataa waxay tidhi rabbi innii wadactuhaa unthaa wallaahu aclamu bima wadacat ilaahw dhadig buu iga noqday dhadig ayuu noqday dhadiga iyo dee labkabana waa hibo ilaahay bixiyo yahabu liman yashaau inaaan wayahabu liman yashaau dukuur aw yusawijuhum dukraana wainaaan wayajcalu man yashaau caqiima kuu doona dhadig buu siinaya kuu doonana lab kuu doonana uu isugu dhex daraya kuu doonana wuuba qufulayaada <laughs> waxba ku meeraysanin gidaarada iyo iyo aleelaha awood ilaahay gacantiisa ku jirta weeye sidaasay t kirooyinka qaarkood waxay dhigayaan wallaahu aclamu bimaa wadactu ta'daa iminka reebane wadacat unbaa wadactu xarakadaas unbaa isbedelaysa macnuu markaa wuxuu noqonayaa kolkay tidhi ilaahay ou dig inan dhadig baan umulay ayay dib isugu noqoto waxay tidhi dee ilaahay isagaaba ogsoonba waxaanu mulay maxaan uga sheegay sidan hadii ay tahayna waa jumla soo kala dhex gashay hadalkeedii markii iyadii tiri ilaahay dhadig baanu mulay ayaa ilaahay uu yidhi wallahu aclamu bima wadacat hadda iyadu warkan sheegtay ilaahayna waabuu ogsoon yahayba waxay umusha laakiin addoonku markuu ducaysanayo inuu yidhaahdo maaha ilaahay kollayba wuu iska ogiyay baahidaydae dee aan iska aamuso waanu cabashada qadimaa wixii codsigiisa uu qadimaa ilaahay kollayba ha ku ogaaday walaysa dakaru kalunha saasay waa run labiyo dhadig isku mid maaha weligoodba ha isbarbar eriyeen gaaladu ha idhaahdeen dumarku koor intay xidhaan shaar iyo surwaalay timaha gaabsadaan ee weesaakyada tuuraan ninkoo kale la noqonaya ha idhaahdeen <laughs> raggana weesaakhay ha u geliyeenoo timaha u dheereeyeene wax dee abuur ahaan baana isugu mid ahayn fisikal ahaan habkay u abuuran yihiin tanna hooyo irmaan oo dhiig iyo caanalo wey oo loogu talagalay wax tarmayo warshada inay noqoto kanna waa kaa majiirane dee isku duubane howlaha adduunyada kulul qaabilaya walaysa dakaru kalunha ka idhaahda anigaa iska iskaga mid dhigaya sidii shuuciyadiinbuu waalan doonaa waalibuu ku dambeeya sidaasaa marka ay tilmaantay iyadoo arrinkeeda ay sheeganaysaa wainii samaytuhaa maryam wainii samaytuhaa maryam ilaahay oo ku farxo dee ula magac bixiye waxaa halkaa laga qaadanaya ilmuhu isagoo yar in loo magac bixin karo maalinta u horaysaba ama habeenku dhashaba waana ansaxdo waa saxiix taasi oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam inankiisii ibraahim habeenkii uu dhashay subaxii umadda ogeysiiye wuxuu uhi wulida lii alleyla waladun samaytuhu bismi abi ibraahim xalayto dadyo waxaa ii dhashay inan aan u bixiyey magacii aabbahay ibraahim nebi ibraahim nebiga dee awoogii aabbihii weeye marka magacii aabbahay ibraahim baan u bixiyo inankaa her subaxii buu sheegaya anas binu maalik waxa uu leeyahay hooyadee umu sulaym waxay umushay inan subaxii bay tidhi anasow inanka qaadoo la ka lahaoo nebiga ha soo barakeeyo oo taxniigii halkaa dhanxanagaa yaroo timira loo marin jiro uu soo barakayn jiray wuu geeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam waa kii dhabta ku qabta timirtii yaraydii candhuuftiisii shariifka ahayd u mariye kadibna cabdilaahi u bixiyey cabdallah nin kaleo inankiisii subaxdii u keenayna nebigu wuxuu ugu bixiyey cabdiraxmaan waa xadiid wada saxiixa wey waxaa kaloo bannaan dee maalinka toddobaad in loo walqalo oo looma magac bixiyo labada dariiqaba way bannaan yihin wa inii samaytuha maryam markii ay umshayba magacaas u bixisay magac bixintuna inay wanaagsanaato wey oo qofka marka magac loo bixinayo magac saalixiintii iyo qur-aanka iyo xadiidka iyo ku jira magaca kitaabe la sheegaa waa kaa weeye magaca kitaab ama magacaasi magac kutubiyaa kaynu haynaa waxa weeye magaca qur-aanka iyo xadiidka iyo salafka iyo asxaabta iyo magacyadoodii weeye laakiin mid kitaab laga baadhayo dayradiga laga eegayo xisaab lagu raadinayo iyo aabbihi iyo hooyadiiyo goormay dhasheenkaasi waa khuraafaad sidaa looma baadhayo magac kitaab marka la xagga ah u fahmi waa magac kutubta kusoo qur-aanka kusoo aroray iyo xadiidka sidoo kale dee magacyada inay noqdaan maaha magacii faranjiga iyo magac liita oo magacyadii markaas eh, <clears throat> qalafsanaa ee berigii hore la bixi jirta intu ay ka muuqanayso ama wakhtiga loo eegayo xagaa iyo jiilaal iyo kaliil iyo waxaa eh, maaragta kulaylka sheegaya <laughs> in kuwaa laga duwo weye eh, sidoo kale waxaa jirta dumarka wakhtiyadan dambe iyaguna dee qaarkood waxaabaad arkaysa iyagoo magaalooyinka gaalada ay show idaacadaha un ka maqleen ayay hablahooda u bixinayaan ladhan iyo baaraysiyo ayaa inan dhan u bixinayaanoo ilaahay u siiyey marka magacu magac wanaagsan noqdo wey wainii samaytuhaa maryam wainii uciiduhaa bika waduriyataha min ashayaan rajiim ilaaha waxaan kaaga dayray ilaahw dayr uga noqo inantaa maryan iyo ubadkeeda shayaanka waxay ogeyd inuu shayaanku cid walba wuu soo weeraraya umushuu soo weeraraya ilmaheeduu soo weeraraya ragguu soo weeraraya dumarkuu soo weeraraya shaqo kaleba ma hayo shayaanku isaga iyo fardihiisu inaganagu maqan yihin ku ogaada iyo ku iska dhega tiraba ducadaa ilaahay wuu aqbalay nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa waxa uu ku yidhi ilmo kasta oo dhasha ilaa waqad casarahu shaydaanu casratan aw casratayni ilaa ciisa bni maryam ilaa ciise bni maryama waa maryam ilmo kasta oo dhasho shaydaanku intuu maroojiyaabuu kaga jaqaaqsiiya ilmaha yare qaaq markiiba odhanaya hamoodin ogsojiinto ku yaraatoo qura inay ta waa la markiiba wuu maroojinayaa mar ama laba jeer laakiin maryam iyo hooyadii ducadanaa ilaahay u aqbalay aayaddu ay sheegtayoo ilaahay baa gaashaan uga dhigay wuu taaban kari waaye taariikhdii halkaasay ku lug leedahay maryam iyo dhalashadeedii waanay fiican tahay wakhtigaas dee ubadku u dhasho in dee loo duceeyo sida nabiga calayhi salaatu wasalaam uu odhan jiray maaragtay dhegna laga adaamo dhegna laga aqimo wax macaan la dhadhansiiyo saas oo kale xuquuqdii dee waalidka uu ku lahaa in la maro waa baab dheere baab alcaqiiqa baad ka eegi allah wuxuu uhi fataqabalahaa wuu aqbalay rabbuhaa maryam rabbigeedii ayaa aqbalay ilaa waa tii loo hibeeyey ilaahay biqabuulin xasan aqbalid wanaagsan buu aqbalay wa ambatahaa ilaahay wuu soo biqliyey waa soo koriyey nabaatan xasanan koritaan wanaagsan baa ilahay inantaa uu koriyey wa kafalahaa waxa uu mas-uul uga dhigay zakariya zakariya ayuu yihi mas-uul ka noqo oo ilaahay uu ku xil wareejiyo kulamaa dakhala calayha mar kasta oo halka ay jiifto ama joogto inantan ugu soo galo kulamaa wakhti kasta oo dakhala uu u soo galo calayha iyada zakariya zakariya markuu ugu soo galo almixraab halkii ay deganayd goobtii cibaadada ee ay maryan deganayd markuu sakariya ugu soo galo isagoo soo booqanaya wajada cindaha risqa agteeda wuxuu ka helaa midho iyo casuumad iyo arsaaqo diyaara oo laguma hayn dhulka kale qaala markaa wuxuu uhi yaa maryamu maryamey annaa laki haada xaggeed nicmadan ka heshay waxaan isku qoofalan cajaa'ibka qaalat waxay tidhi huwa min cindi illaah ilaahay agtiisaa laga soo diyaariyey ina allaha ilaahay yarsuqu man yashaau bigayri xisaab cidduu doona ilaahay isagoon u miyaynin oon u miisaynin ayuu dee usoo dhigdhigaa dee waa la ii dhigay miyaad la yaabaysa marka halkaa ilaahay waxa uu tilmaamay niyadii wanaagsaneed ee qabtay maryam hooyadeed inuu ilaahay u aqbalay maryam waxaa la geeyey qudus halkaasay joogtaa way yar tahay laakiin waa la weheliyaa macnaha ayaddu waxay tilmaamaysaa awliyada ilaahay astaamahooda iyo karaamaadkooda maryam waxay ka mid ahayd kaanat weliyatan min wliyaa illaah awliyada ilaahay bay ka mid ahayd nebi may ahayn laakiin waxay ahayd awliyada ilaahay bay ahayd waxyaabahan aynu arkaynaana waa karaamaadkii weliga saalixa ay karaamaad buu leeyay qur'aan iyo xadiidba sheegay wa kaanat min alummahaati alkhaalidaati fi lqur'aan almadkuuraati fi lqur'aan hooyooyinka taariikhdooda ay waarayso ee la akhriyaya taariikhdooda qur-aanka laga akhriyayo ilaa an yarita allahu alarda waman calayha ayay ka mid ahayd waxay ka mid ahayd sida xadiidka saxiixa uu tilmaamayo afarta dumara ama saddexda dumarahee ugu sarreeya dumarka ilaahay agtiisa maryam iyo aasiya bintu masaaxim oo ninkii gaalka ahaa ee fircoon xaaskiisa ahayd xaaskii miweynada nebiga ahayd khadiija bintu khuwaylid wa faatima bintu rasuuli sala allahu calayhi wasalam afartaa dumaraa ugu fadli badan waaya ilaahay baa aqbalay waxay ahayd hibe iyo hadiyad ilaahay ambata nabaatan xasana macnaha dee nabaadku waa shayga soo biqla oo adiga arkayo nabaadku erayga waxa naskugu dooranaya dadka iyo nabaadku dee isku si uma baxaan soo maaha qofka bani aadamka ahi intee in leeg bay bixidiisu qaadataa waxay qaadataa toban sano iyo shan iyo toban sano inta uu ku tamarinayu qof midhihiisa la goosan kara noqdo dee waa shan iyo toban sano unbuu soo taagan yahay laakiin nabaadka marka la beero dee goorta midhihiisa la goosanaya waa dhowr bilood ee eh. inta nabaadka in la eg bay ku socotay waa kuwa culamada tafsiir yadhahdaa intii ilmuhu uu kori jiray sanad ama uu kori jiray bilo ayaa koritaankeedu ahaa waxaabaad ka garanaysaaba dee wakhti dhowna waa dhalatay hadal cajiibahoo yaa badanna oo tawxiidku uu ka muuqanayana way ku hadlaysaaba wa anbatahaa nabaatan xasana ilahay baa koriye koritaan wanaagsan waaya karaamaadkay ka mid ahay wa kafalaha zakariya ilaahay wuxuu dhiibu xilqaad uga dhigay zakariya zakariya wuxuu qabaa walaasheed maryam walaasheed buu qabaa waxaa daliilo ah rasuulullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam xadiid saxiixa wuxuu ku tilmaamay habeenkii la dheelmiyey leylata alisraa walmicraaj caalamka kore iyo samooyinka rususha ilaahay buu kusii maray waxaan maray buu idhi ciisa فإذا بيحيى وعيسى وهما بنا الkhالة waxaan samo ku maray buu ihi nebi ciise iyo nebi yaxye oo meel wada jooga ayaan samooyinka kore kusoo maro iyaguna igu soo dhaweeyey marxaban bilakh wاnabiyi صaalix adigoo walaal wanaagsan iyo nebi wanaagsana soo dhowow halkaasay igu soo dhawaayeen iyagoo habro wadaaga buuhi intaasuu ku lifaaqay iyagoo habro wadaaga marka macnaheedu waxa weeyaan xaaska uu zakariya qabay iyo maryamba walaalahaa labadaba xanno ayaa dhashay xadiidkaa marka la eego sidaa darteed baa dee loo dhiibay inantan iyada ah habaryarteed sharcigeennana waa sidaas ah, walaasheed marka la eego qowlkaa weeye aynu xadiidkaa uga daliishano culimada qaarkoodna waxay leeyihiinba habaryarteed buu qabay habaryarteed ayuu zakariya qabay sidaa darteed dee kolka habaryarteetani ay ahayd wuxuunay wadaagu dhinacaasi kolka hooyadii ay habrawanaag yihiin nebi ciise hooyadii iyo yaxya kolkay habrawanaag yihiin iyagiina waa habrowanaaguun xadiidku halkaasuu ka wadaa bay idhaha waaya marka ama habaryarteed ha qabo ama walaasheed ha qabee kolle cid gacalahoo xagga dhinaca hooyada ah oo aada ugu dhow marya ayaa zakariya ay wada joogaan sidaa darteed baa ayaa loo doortay loogu doortay ilaahay uu xil xilqaad uga dhigay wa kafalaha zakariya haddii marka fa'da la shido ficilku wuxuu ahaa markiisii hore mid mucadda ilaa mafcuulin waaxid wa xiina tashdiid yatacaddaa ilaa mafcuulayn marka hore kafala kafalahu wuu xil qaaday bahayd hadii la shido oo uu noqdo mid shid yeeshana laba mafcuul buu qaadanaya marka macnuhu waxa weye wakafalaha wuxuu ilaahay inantan mas-uul uga dhigay zakariya labaduba waa mafcuul zakariya iyo haada ku jirtaa laakiin sida quraada qaarkood akhriyan wakafalaha haddii la fududeeyo zakariya baa faacil noqonaya wakafalaha zakariya baa xil qaaday marna ilaahay baa madaxa u saaray oo mas-uul uga dhigay marna zakariya xil qaaday waaye isagaa xilkeedii la wareegay xadiidka rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau ahaa alkhaalatu bimansilati um sharcigeenna hooyadu habaryari waa hooyana asala haddii hooyada la waayo habaryarta ilmaha korinaysa oo loo dhiibaya way ugu naxariis badanta qawlkaa ah, habaryarta markaynu qaadanayo inantii iyada ahayd waxaa la dhigay qudus sidaa nasku uu sheegay waxa ay joogtaa almixraab baa goobtii lagula xarbiyayey shaydaanka masaajidka nimika waa mixraab meel lagu xarbiyayo way dagaal shaydaan kolkuu halka yimaado arrinkiisa xaaladiisu caadi maaha jawigiisu madaafiic baa ku dhacaysa gantaalaa ku qarxaya qur-aanka iyo dikriga iyo ducada marka goob kastoo dikriga ilaahay lagu hayo ama masjida waa mixraab weeye marka masjidkaasoo mixraabkiio ay degan tahay kulamaa dakhala calayha zakariya almixraab markuu ugu yimaadunbu wajada cindaha risqan marka arsaaqadda nas kuma cayinin laakiin waa arsaaqad la yaab leh oo aan dhulka lagu haynin maalan midhihii xagaaga la goosanaya baa jiilaalkii ahaysa midhihii jilaalka la goosanayda xagaagay haysaa wax cajiibahoo la yaab leh oo almanu wasalwa kii loo soo dejiyey reer banu israiil oo kale halkan ku haysa waay raashinkaa safaariga ilaahay uu soo diyaariyay yaabka badan eean cidina isugu hagaajinin ayay la fadhidaa qaala yaa maryamu annaa laki haada xaguu kaaga yimid qaalat huwa min cindi illaah ilahay agtiisuu ka yimid in allaha yarzuqu man yashaau biqayri xisaab ilahay isagoon qofka xisaabin qofku tacabu soo gelin qofku aan waxba dhaafsanin ayuu ilahay cidduu doonaya siiya khubayb miyuu ahaa ninkii saxaabiga ahaa ee gaaladu ay dilayeen aynu ku soo marayna axaadiidta markii aynu akhriyayni ee helay cunayay midhaha la yaabka lahaa ama saaxiibkiiba ama khubayb oo la helo iyadoo dil loo diyaariyayba mise u hoobaan buu cunayaa waa asxaabi asxaabta ka mid oo gaaladu ay qabtay inay dilayeen waaya sidaas sida maryam arrinkeedii uu noqday dee qudus ka qayb qaada baytulmuqadas ka qayb qaadatay iyo wixii hawl laga qadanayay hooyadeed maqsadkii hadafkay ula jeeday uu ka soo baxay qof cajaa'ib la noqotay waaya maryam hooyadeedu taa maryamo hooyadii ciise ah oo ay ku sheegeen inay ilaahnimada qayb leedahay oo subxaana allah waa arrinkeedu halkaasuu ku dabaleeyay jawaabtii wata hunaalika goobtaas buu ilaha yidhi goobtaa dacaa waxa uu baryay zakariya nebiga la yidhaahdaa rabba ilaahiisii buu baryey ilaahay buu baryey qaala wuxuu ihi rabbi ilaahaygiioo hablii waxaad isiisaa min ladunka agtaada duriyatan dayiba ilaahay ubad wanaagsana siyood adigu ii hibayso inaka samiicu ducaa ducadaad aqbashaad maqlaysaa fanaadathu lmalaa'ika markiiba waa loo jawaabay malaa'igtii baa u dhawaaqday ilaahay soo diray wa huwa qaa'imun isagoo taaganoo yusallii ku tukanaya fi lmixraab masjidkii isagoo ku tukanaya ayaa malaa'igtu u jawaabtay u dhawaaqda ana allah biana allah ilaahay yubashiruka wuxuu kuugu bushaaraynayaa biyaxya inaan yaxya la ydhaahdo baa laguu hibeeyey lagugu bushaaraynayaa ducadii zakariya lagu aqbal inankaa isaga ahay musadiqan waa mid rumaynaya bikalimatin min allah kelmad ilaahay xaggiisa ka imanaysa waa ciisuu rumaynaya ciise oo dhalan doona ku xiga ayuu rumaynaya ciisuu kusii xiga rumaynaya wa sayidan waa inaan hormuud noqon doona wa xasuura waa nin saahid ah. dumar iyo arrinkoos kaga saahiday wa nebiyan min asaalixiin nebi ka mida weeye ambiyada waa wanaagsan qaala wuxuu markaa zakariya yidhi intuu yaabyaabay rabbi annaa yakuunu lii ghulaam ilaahayow sideen welad u heli doonaa rabbi yaa rabbi anna ay kayfa yakuunu lii ghulaam oo talow sideen ilmo u dhali doonaa waqad balaqaniya alkibar iyada oo da'diina isoo gaadhay da'du bani aadamka way eryanaysaaye iyadoo da'dii isoo qabatoon haatan duq ahay wa mra'atii caaqir islaantii ama xaaskaygiina waa midba dhalaysa ugu horoo laga soo jiiday jirin qaala markaa ilaahay waxauu yidhi kadalika allah kadalik arrinku waa sidaa allahu yafcalu maa yashaa dee ilaahay wuxuu doonuu sameeyaa facaalu limaa yuriid waxba kuma adkaadaan dee wuu qancay qaala dabeetana wuxuu yidhi faraxsan bushaaro doonaya ilaan cagaaran in loo sii shido rabbi ijcal lii aaya ilaahayo aayad isii bal ilmahani markuu ii calool galo si aanu gartay wax jiraan astaan isii marka aan sii badiya farxaddee qaala markaa ilaahay wuxuu ka aqbalayoo aayatuka calaamada aad helaysaa waxa weeye allaa tukalima annaasa dadka inaanad la hadli karin alaaata ayaamin saddex maalmood ilaa ramzaa farfiiq iyo ishaara mooyaane waxaad awoodi karaysaa uun gacmaha waad ka hadli laakiin afku wuu iska aamusi doonaa wadkur rabbak ilaahaagana xus kaiiran in badan wasabix ilaahay u tasbiixsa bilcashiy gelinka dambe walibkaaru iyo gelinka hore ha kala joojinin mar haddii ducadii ilahay ku aqbalay digriga kordhi nebi zakariya calayhi salaam kolkuu arkay markii hore dee naska sida ka muuqanaya waa inaanay islaantani u dhalayn ama aanu isaguba dhalinba labadaba waa noqon kartaa laakiin sida suuratu marya bilowgeeda ku sugan in diintii la dayacay oo dadkii qaraabadiisa ahay ay dayaceen adigu almuhim waa gaboobay islaantiisa wakhtigan uu qawaana ee xaaska u ahina midaan dhalayn weeye koow isagoo marxaladaa ku sugan baa uu jibooday wuxuu arkay inanta weliga ilaahay cajaa'ibka badan markaasuu yihi warubadku makanaa wallahi kani waa midaan laga quusan karin oo laga qadi karin wakhtigaa isaga oo taagan buu dabeetana ilaahay baryay ilaahay subxaana wa tacaala waxba kuma adkaadaan odayga gaboobayna dibbuu ribaydhgaraynaya islaanta ay ka xidhnaydna dibbuu ugu furayaa waxba isaga kuma adkaadaan ila marka horeba waxay ahayd wayajcalu man yashaau caqiima kii caqiimka uu ka dhigay buu welowd ka dhigaya mid dhabaya oo u furaya waaya waa weli ilaahay oo dee wuxuu yaqaanaa ilaahay wixii la baryo marka uu doonaya inuu aqbala inay u sahlantah halka hunaalika wakhtigaah ama goobtaah goobtaa u cajaa'ibka iyo wacdalaha arkay ayaa ilmo wana dacaa zakariya rabba marka ducadiisii eeg rabbi hablii min ladunka duriyatan ayiba horta ubadoo qura ilaahay muu baryin laakiin ubad wanaagsan buu ilaahay baryin inaan oo qurana ilaahay muu baryine ubadunbuu baryay ilaan duriya marka la idhaahdo waa waladoo kale ka dhigan tahayoo labiyo dhadigba wuu noqdaa marka ilaahay ubadunbuu baryey markaynu ilaahay ubad baryayno waa inaynu ubad wanaagsan baraynaa rabbanaa hab lanaa min aswaajina wa qurata acyun wajcalnaa lilmuttaqiina imaama weladku waa inuu noqdaa walad lagu qabowsado lidaalik baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam anas binu maalik ayuu u ducaynayayoo wuxuu lahaa ilaahow dad badan iyo duunyo badan siiyo u barakee intaasuu ku lifaaqay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa ilmihii aad dhashay hadduu noqdo mid baydaahoo dowdara cirbuhu ku jaraya iyo boqnaha dabeetana habaarkiisaba ayaabaad ku dhimanaysa duriyatan ayiba inaka samiicu duca malaaigtii baa markiiba u jawaabtay fanaadad fada waxay tusinaysaa taciib markiiba markaa saasaanay uga raagaynay awliyada ilaahay ducada isagoo taaganoo mixraabkii taagan baa laya ana allaha yubashiruka biyaxyaa magac lam najcal lahu min qablu samiyan aan cid hore loogu magacaabin ilaahay maka ugu bilaabay loo sii magac bixiyey musadiqan bikalimatin min allah waa ciise ciisuu rumaynaya ma diidayo tilmaamihiisa waxaa ka mida inuu hormuud yahay waa sayid xasuur xasuurka markay mufasiriinta qaarkood macnaynaya waxay ku fasiraan mid aan dumar u hamoonayn laakiin sifooyinka ambiyadu ay leeyihin waa sifooyin waa wanaagsan sifooyin dhaliile ma ah marka hamad la-aanta iyo dumarka karayni waa dhaliil ninkaasi ama waa madhalays ama dee waa xag anuu ka agnaan yahay taasi ammaan ma aha lidaalik baa tafsiirka u fiican ammaantale uu yahay waxasuuran waa mid saahida saahid isagoo awood leh oo kari karaya ayuu ka adkaaday naftiisa markaasuu xaaraan iska daayo xalaashii ka hakiyey waxasuuran waxa weeye nin raganimo leh oo qoora laakiin naftiisii ka adkaado dhankaaba iska daayayba baabkaa waxaa suuran waaya wa nabiyan min asaalixiin ila ammaan baa la wadaaye wixii insaanka eed ku ammaan maahe wuu yaabaye wuxuu ihi qaala rabbi anaa yakuunu lii ghulaamun waqad balaganii alkibaru wamra'atii caaqir islaantii waa caynkan anigiina sidanaan ah aniga da'baan ah suuratu maryam bilowgeeda ah ciruu sheegayaa oo lafihiioo si noqday oo waxbaa isku daatay buu leeyahy sidii eryalkan dib isugu ururay boqol jirba ka soo qaad meelahaasaa la tilmaamay inay daadiisu maraysa qaala kadalik warku waa inta waa jumlo dhammaystiran qaala kadalik almru kadalik arrinku waa sidaa liq uun sidaa ku liq allahu yafcalu maa yashaa ama allaahu yafcalu maa yashaau ilaahay wuxuu doono wuxuu u sameeyaa kadalika xaggaana waa lagu cadfi karaa siduu doonu ilaahay u sameeyaa kaa lagu sheegay way u dhib yarta ilaahay aayadiisana haddii u idhina waxaa la yidhaha aayaddaadu saddex cisho waa inaana dadka la hadlin ilaa ramsan ishaare mooyaane ilaa ramsan marka halkaa waxaa ka muuqanaya cudur ma qabo isagoo sawiya waxba qabin ayuunbuu iska aamusaya hadalkunbaa xidhmaya laakiin waxalla wixii dadka kula hadli lahaa ishaarooyin buu ka siinaya waxaa halkaa laga fahmayaa ishaarada qudhigeedu qaybaha hadalkay ka mid tahy ishaaradu sida dee macruufka ah waxa ay ka mid tahay qaybaha hadalka lidaalik qofki isagoo dhagoolaha aan hadli karaynin haduu yidhaahdo hadii suaal la weydiiyo layla gabadhaadi miyaad furtay uu yidhaahdo gacanta uu sidaa idhaahdo <laughs> macnaheedu waxa weeye way socotay ayuu yidhi ninkaa waxaa laga qorayaa haadaa laga qoraya haddii uu karoo saarana mayadaa laga qoraya alishaara waa kuwa idhaahda ishaaro quroo la sameeyey qoladan taraafigiya oo badane ayaa kun kelmadood ka jawaabi karta waaya ilaahay nicmada uu siiyey waxa weeyaan wadkur rabbaka kaiira wasabix bilcashiyi walibkaar haddaba ilaahay xus gelin hor iyo gelin dambeba in badan tasbiixda iyo dikriga markuu ilaahay nicmo ku siiyo duca uu ku aqbalo badi adiguna waxaad badinaysaa dikriga waa jawaab waid wakhti xus nabi maxamedow qaalat ilmalaa'ikatu qaar baa kula murmay adigoo ka jawaabaya oo daliilka u dhigdhigaya id wakhti xus qaalat ilmalaa'ika malaa'igtii ilaahay baa waxay yidhaahdeen yaa maryamu maryanay ina allaha ilaahay istafaaki wuu ku doortay wa daharaki waa ku nadiifiyey wastafaaki calaa nisaa'i alcaalamiin wuxuu kaa doortay dumarkii caalamiinta o dhan yaa maryamu maryanay uqunutii uqunutii lirabbiki ilaahaaga adeec ilaahaaga u hoggaansan wasjudii ilaahay fooda u dhig warkaci maca araakiciin kuwa tukanaya la tuko daalika buu ilahay yidhi warkaas aan kuu sheegay arrinkaas qisooyinkaas min ambaa'i alghayb wixii maqnaa warkiisii weeye nuuxiihi ilayka annagaa nebi maxamedow kuu sheegayna wamaa kunta ladayhim dadkaa reer banu israa'iil maad ag joogin id yulquuna aqlaamahum markii qorigooda iyo qalinkooda ay tuurayeen ee la qori tuuranayay ayuhum kooda yakfulu maryama maryam kii xil qaadi lahaa ee mas-uul ka noqon lahaa kolkii lagu tartamayey ee qorituurka la sameeyey dee goobjoog maad ahayn wamaa kunta ladayhim agtooda maad joogin ummadda reer banu israa'iil id yakhtasimuuna kolkii ay ku doodayeen anaa qaadaya inantan iyo anaa qaadaya haddaa yaa kuu sheegay dee ilaahay baa kuu sheegay waa waxii lagugu soo dejiyey oo ilaahay xaggiisa ka yimid kuwaad u sheegaysaanaha ku qanceena gaadhsii saasa arrinkii noqday maryam weynaatay maxraabka iyo meeshaa macbadkii lagu cibaadaysanayay joogtaa malaa'igtii baa la hadashay cid waloo malaa'igtu ay la hadashayoo macnaheedu ma aha in uu yahay nebi ama rasuul ee qur'aanka iyo xadiidkaba waa ku sugan tahay dadaan ambiye ahayn inay la hadashay malaa'igtu waxaa ka mid ahaa asxaabigii cimraan ibnu xusein ee bawaasiirta qabay radia allaahu canhu malaa'igtaa salaami jirtay oo la hadli jirtay hadday salaamtay way la hadashay way macnaheedii waa kii yidhi waxaan doonayaa inaan iska gubo xanuunkan oon iska daweeyo dee haddaad iska dawayso sabirsiinta aad ka helaysa malaa'igta iyo salaamtoodaa kaa go'ay buui dee haddaba aan iska daystay buuhi qoladaas qolo laga go'o maahe marka ummu muusa malaa'igtu way la hadashay maryam way la hadashay awliyada ilaahay waa la hadlaysaa iyo saalixiinta marka taa macnaheedu ma cid wal la hadashayba inay tahay nebi ama rasuul waaya ah, maryam bay malaa'igtu la hadashay ah, waxay gaadhsiinaysaa fariin ilaah ina allaha istafaaki wadaharaki wastafaaki calaa nisaai lcaalamiin doorasho iyo dahaara ilaahay baa ku doortay marka macnawiyan baad u daahirtay kol haddii awliyada ilaahay aad ka mid tahay kol haddii aad dhalaysa nebi ambiyada ka mida kol haddii dariiqadaa adiga aad ku dhalatay kol haddii waladkaagu dariiqadaa uu ku dhalan doono aabbala-aanta ah waxaa tahay qof la doortay doorashana waa ta ilaahay haddii ilaahay qofkan uu doorto dadka kale oo dhami xumaan ku miisaan waxba ma yeelayaan isagaa uga aaba yeelayaba waanu ku nadiifiyey oo wixii dumar yar dhibi jiray iyo waxyaabahaasaa laga meeleeyey ama xayd ha la yidhaahdo ama xumaan ayaa ilaahay ka nidaamiyey darajadaadu waa taa waa kaa xadiidka rasuulku sala allahu calayh wasalam aayadda si markhaati usii markhaati furaya ama sii sharxaya in dumarka u fadli badan ay ka mid ahay haddaba qofka hadii la doorto ma inuu bustaha isku laabtaaba macnaheedu waxa weeye qofkanba haddii ilaahay uu doortay markaasuu guclo iyo dadaal kordhinaya rasuulku sala calayhi wasalam waa nebi maxamed habeenkii intuu cibaado isu taago ragcad qura intuu u taagnaado shan saacadood ragcad qura intuu gelin u taagnaado habeenkii ayaa gomaduhu dhiigu ku gorari jiray way bararayaan way qarqarxayaan caaisha waxay leedahay waa intay ka naxday maxaad sidan isugu galaysa sawka ilaahay waqad kafar allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar oo dembigiiba lagaa dhaaf hore iyo kii dambeba marka nebigu wuxuu leeyay afalaa akuunu cabdan shakuura oo miyaanan noqonaynin mid ilaahay ku mahadnaqa marka macnaheedu waxa weye kolkuu addoonka ilaahay nicmo siyuu darajo gaadhaba dadaal ku kordhiya ku darajo gaadha laga dhaafaa cibaado taasi waa iyadu waa arrintaynu ka soo hadlaynay khuraafaadkeeda qofku markuu darajo gaadho yaqiintu u korodhuu weli ilaahay noqdo cibaadada sii badiya waxaa la yidhi markaa uqnutii lirabbiki wasjudii warkaci maca raakiciin doorashadii jawaabteedii wataa ilaahay caabud sujuud rukuuc qofka la doortay dadaalkiisu waa kaa markaasuu caalamka kore ku biiraya markaasuu cibaadada badinaya markaasuu eh, kordhinaya marka sujuuddii iyo rukuucdiiba waa salaadii salaada badi iyo daacadii haddaba nasku sababta loo sheegayba halkan iyo xikmadda qisada halkan loo keenay yaynan inan nimankii nimankii kristankaa nabiga la doodayay nooc uun jawaab qisada ugu tahay halkan ay ka muuqanaysa dalika min anbaai lqaybi nuuxihi ilayk waa war maqan wax maqnaa warkii kuu sheegnay annagu adigu maad joogin markay qori tuuranayeen adigu maad joogin markii lagu murmayey maryan yaa qaadaya ilaahay baa kuu sheegay arrinka xaqiiqadiisuna waa sidaa maryam iyo inankeeda midna ilaahay ma ahayn makhluuqaasay ahayn sidaa u farcamay xaaladooda wataa waa radin ajiib wey war laabtaa laga qaataay halkaa kala soco wey marka id aqlaamahum kolkay qalinkooda u tuurayeen waxa weeye qalinku waa marka la qori tuuranayo ayaa qalin baa lagu ridi jiray biyaha qofna biyahaas way qaadayaan qalankiisa qofna wuu istaagaya markaa ka istaaga ayaa arrinkii helay waa qorituurkii uun qorituurkii baa sidaa ahaa in qalimada biyaha lagu rido midna wuu socon jiray midna wuu istaagayay saasaa lagu kala garan jiray waxay u qori tuuranayeen ayuhum yakfulu maryam kii maryam xilqaadi lahaa yakfulu ila kafala bay ka timid waaye kii xil qaadi lahaa maryam wamaa kunta ladahim id yakhtasimuun adigu maad joogin markii ay doodayeen anaa qaaday anaa qaaday zakariya ku guulaystay allahu subxaana wa taala aclam